بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابور رحمه الله في حديث جابر عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا waxaan ku jiray xadiidkii dheeraa ee qiimaha badnaa ee ku saabsanaa sifadii nabiga xajkiisii calayhi الsalaatu wasalaam min albidaayati ila الnihaaya bilowgii uu soo bilaabay nabiga xajka oo dilxulayfe iyo miiqaadkii iyo xarmashadii ka bilowday ilaa dhammaadka waa xadiidka ugu faahfaahin badan uguna cad axaadiista ku soo aroortay xajka nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaan ku jirray ruknigii labaad ee arkaanta xajka oo la soo gutay oo laga soo dareeray waxaad ogtihiin xajka rukniga koobaad waa ixraamka niyat dukuuli nusuk niyada inaad camal xaj ama cumro gelayso ood niyootaa waxaa la dhahaa ixraam miiqaadka inaad ka soo xarmato iyo meelaha loogu talagalay loo madareeyeyna ama loo makaaneeyeyna waajibaadka xajku ka mid yah rugnigaas koobaad waxaa ku xiga rukniga labaad oo ah wuquufu carafa carafo uu la istaago waana rugniga ugu muhiimsan oo wakhtigeedu uu yar yahayoo laga bilaabo maalinta sagaalaadka ah qoraxda markay duhurka gaadho zuusha laga bilaabo ilaa waaga uu ka bariyo habeenka ka dambeeya habeenka tobnaad intaasaa waxaa la dhahaa wuquufu carafa ay bannaan tahay oo ay soconaysaa marka carafa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii taagnaa markuu duhur iyo casar uu tukaday jamcu taqdiim waa kii ka dhaqaaqay waadulcurana iyo meeshii uu ku tukadayoo namera teedeed jabaluraxma ayuu tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam buur la yidhaahdo oo ku taalla bartanka carafa muuna fuulin nabiga buurta ayadaa muuna korin sida dadku hadda xujayda in badanoo ka mid aho caamo ah ay fuulaan oy u maleeyaan inuu yahay jabal raxma jabal karaamo ama barako gaara wata ama acmaasha xajka inuu ka mid yahay ama nabigaba calayhi salaam uu fuulay maya xujaydu aad bay meeshaasi ugu mubaaloqoodeen wakhti badanna way ku dhumiyaan inay intay fuulaan isku sasawiraan oo maantoo dhan halkaasi la wareegaysto ayaa dad badan ka dhacda waa soo marray nabiga inuu buurtaasi dhambaceeda iyo salkeeda u istaagay hashiisa isagoo saaran qibladana uu u jeedsaday ilaahay uu baryaayay ilaa qoraxda ay ka dhacday qoraxdii markay dhacday oo si fiican uu qursigeedii u galay godka yuu nabigu ka soo dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam hasha waxaa la saaraa usaama binu zayd ibnu xaariata ibnu sharaxbiil wuxuu la og yahay xagga nasabka dad ooga dhow inay jireen xagga suxbada iyo fadligana dad ka fadli badnaa oo nabiga ooga dhowaa inay jireen haddana usaama ayuu nabiga calayh salaam hashiisii saaray waa mawlihiisii wiilkuu dhalay oo aad buu u jeclaa in meeshaas uu tuso dadka in nasab iyo dhalasho iyo qabiil midnaba aan laisku qiimaynin ee laisku qiimeeyo iimaan iyo taqwo iyo ukhuwa islaamiya waxaa laisku qiimeeya inay middaa tahay oo muslimiintuna ay walaalo ku yihiin mabda'aas qiimaha badan ee islaamka ah hadduu soo dhaqaaqay nabiga calayh salaam wuxuu la hadlaayay xujaydii qulqulaysay ee carafo ka soo butaacday maqhribkii xagga ayaa musdelifana ku soo socotay laakiin nabiga gacanta ishaaraya lahaa ayuha annaasu asakiinata sakiina waxaad laasimtaan xasilooni iyo deganaan riwaayo kale wuxuu ku daray faina albira laysa biidaacin ay laysa biisraac biriga iyo samafalku ma aha degdeg iyo orod iyo buuq maaha talbiyadana ha la qaado tasaaxub iyo isciriir iyo isburburina ha layska ilaaliyo oo ha laysku dabciyo khushuucdana ha la ilaaliyo kullamaa ataa xablan mar allaala markuu nabigu imaado xablan alxablu huwa atallu min alramli meelaha burumburcoodka la yidhaahdo ee taagagga ah markuu nabigu maraayo min alxibaari ka mida ama mataagga ah arkaa lahaa hashi uu nabigu calayh salaam hoggaankeeda hayay korna waa ka saaran yahay xariggeedi iyo keenaheediina gacantay ugu jirtaa xarhiggaasaa ku keenaysan tahay mararka qaarkoodna faruurta ayaa laga sii xidhaa haddii loo baahdo inaad si fiican ay kugu hoggaansatana sankaaba laga duraa nabiga calayh salaam markaa hoggaankaasuu gacanta ku hayaa marka dadkaasi inay dhex booddo oo waxyeelayso yuu ka dhowrayaa marka saasuu usoo qabanaya waa tii madaxa soo gaarsiinaysay mawriki raxlihi sala allah aleh wasalam meesha nabiga lugaha uu ku fidsanaya ama u dhiganaya marka laakiin ay meel taaga ay ku soo baxdo meel taaga neef luquntiisa kor saa loo soo qabtay ma kori karo meel kore xarigu u raaricinaya nabiga calayh salaam say u korto u fuusha litascad kullamaa ataa xablan meel burumburcoodoo taaga markuu imaadaba min alxibaari ka mida meelaha taagagaa arkhaa lahaa hashi buu u raaricin jiray xarigga qaliilan in yar xataa tascada si ay u fuusho ilaahay ka fuusho xataa ata lmusdelifa nabiga musdelifuu yimid calayhi salaatu wasalaam dhexdaas inta uu socdo musdelife iyo carafa intaa u dhaxaysa salaaddii maqribkeed muuna ku tukanin rasuulka calayhi salaam oo markuu yidhi usaama binu zayd asalaat yaa rasuul allah salaaddii maqrib waa la joogaa wuxuu yidhi asalaatu amaamak salaaddu way kaa horraysaa meesha lagu tukanoo musdelifa lagu tukanaya maqribkii ceshihii oo dib loo dhigay jamcu taakhiir maqhribka dib loo dhigay ayaa la tukanayaa sidaa way hadiga nabiga sal allah aleh wasalam allaahuma haddii zaxmad iyo baabuurta cidhiiri daran intuu qabto mararka qaar saacado badan baa dhexda lagu jiraa oo baabuurta ayna dhaqaaqayn marka haddii uluthuleylkii ama nisfuleylkii uu gaadho waxaa weeyaan salaadii fadiilihii waqtulfadiilihii waa la tukan karaa adoon musdelifo gaadhin laakiin haddii la socdo musdelifaha lagu jamcinaya jamcii maqhribkii ceshihii jamcu taakhiir xata ata almusdelifa buu nabigu yimid fasallaa biha almaqriba maqribkiibuu ku tukaday waalcishaa iyo cishihii biaadaanin waaxidin hal aadaan iyo wa iqaamatayn laba aqim hal aadaan oo wada leeyihiin aqimkii hore oo salaada hore la tukanaya maqribkaa la horreysiinaya sidii tartiibka u kala horreeyeen haddana waa la aqiima cishihii laba ragcadood baa la tukanaya walam yusabbix ma sunaysanin baynahumaa labadaa salaadood dhexdooda shay wax sunnaa lamuna imaanin kol haddii salaadihiiba la jamcinaayo <clears throat> la qasrinayo la gaabinayo sunanka rawaatibtaa lama tukanayo maa cadaa salaati alfajr oo ragcatay alfajri <clears throat> labada ragcadood ee salaadda subax mooyeene oo ayadoo nabiga kama tegi jirin calayhi salaatu wasalaam hadduu safar yahay uma dajaca rasuulu llah nabiga waa saaxday calayhi salaam xataa dalaca alfajru ilaa waagi uu ka bariyey marka uu nabigu cishaa tukaday waa saaxday salaadaha witirka ah waa la tukan karaa laakiin nabiga calayh salaam si liskugu diyaariyo shaqa culusna waa laga soo baxay oo wuquuf carafaad loo taagnaa maantoo idin berrina shaqada ugu cusleed xajkaa la geli rabaa oo maalinta tobnaadka ee ciidda ah xujayna waa maalinta ugu shaqa badan ugu culus ciid iyo markaas ooma hayaan fayste iyo ziine iyo isqurxin iyo midna uma taalla iyagu waa maalinta ay ugu culus yihiin oo ugu rafaad badan yihiin wa salla alfajra fajarkii buu tukaday nabigu calayh salaam mashcaru alxaraam ayuu nabiga calayh salaam agteeda ku tukaday meel hadda masjid laga dhisay xiina waqtigii tabayana lahu subxu subxii markuu u caddaaday oo waagi u baryey aad buuna u yaqaanay nabiga calayh salaam dadka kale oo leh weli waagi ma baryin buu nabigu dhihi jiray waagi waa baryey oo uu ka yaqaan biaadaanin hal aadaana iyo wa iqaamatin hal aqima salaaddii subax ayuu nabigu calayh salaam tukaday uma rakiba alqaswa hashiisa aheed buu nabigu koray oo fuulay xataa aata almashcar alxaraam mashcaru lxaraamku waa buur oo meeshuu nabiga calayh salaam ku tukaday aan ka sii dheereen oo ku dhow halkaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yimid faistaqbala alqibla qibladii buu nabigu ku jeedsadoo qaabilay fadacaahu alluu baryay wakabarahu waa weynayey wahallalahu waa tawxiidsanay wawaxada ilaahay buu waxiday tawxiidkii lagu yaqaanay calaamo iyo tusaale iyo sunnad inuu u yahay xajka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la waxidaayo meelo badan oo xajka acmaashiisa ah ayaa tawxiidku aad ugu badan yahay taasuu nabigu la yimid calayhi salaatu wasalaam asagoo oo ku camal camalfalayo wadkurullaaha cinda almashcari alxaraam halkaasuu nabiga alay slam alla ku xusay falam yazal kama zuulin waaqifan inuu taagan yahay xataa asfara waaga ilaa uu ka baryey oo uu ka caddaaday jiddan aad waagiiba si fiican u baryey oo u caddaaday marka qoraxda intayna soo bixin fadafaca waa dhaqaaqay nabigu qabla an taduca shamsu intayna qoraxdii soo bixin ayuu nabiga ka soo dhaqaaqay musdalifa waxaa loo soo socdaa mina oo maalintii sideedaad la yimid oo hadda dib lagu soo noqday wa ardafa alfadl ibnu cabaas buu fangeliyey marka usaama binu zayd halkaasay kaga dhammaatay isagu musaaxabatuhu maca rasuuli illahi sal l slam iyo la socodkii nabiga waxaa ku wareegay booskii usaama alfadl ibnu cabbaas ibnu cammi rasuuliillaah radia allaahu canhu radia allahu canhumaa wa kaana wuxuu ahaa fadl rajulan nin nin buu ahaa xasana shacri tima wanaagsan abyada cas oo cad wasiiman qurux badan buu ahaa wiil dhallinyaro ah oo timihiisu ay quruxsan yihiin oo midabkiisa uu cas yahay xagga quruxdana wasiim yani jamiil qurux badan buu ahaa falamaa dafaca rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabiga markuu ka soo tegay musdalifa marad bihi waxaa nabiga soo martay ducunun haween hawdajkoodii iyo gaadiid saaran oo yajriina qulqulaha yodidaya haween awrti saaran oo hawdajki saaran oo xujay ah oo xaajiyaad ah ayaa nabiga calayh salaam waddada ku soo qabtay xaggaa iyo waxaa loo sii wada socdaa jamratulcaqaba in la tuurta musdalifa loo socdaa waxaa loo sii socdaa mina mina loo socdaa musdalifana waa laga yimid fadafiqa alfadlu fadl wuxuu guda gelay yanduru ilayhinna inuu gabdhihii u fiirinayo ayaguna waa fiirinayaan riwaayadii kale ee iyaduna islaamtii ee nabiga weydiinaysa su'aalaha cinda jamratilcaqaba isagana waa fiiriya iyadana waa fiirinaysa nabigana oo ku kala dhex jiray oo wejigiisuu dadbaayay fawadaca rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nabigaa wuxuu dejiyey yaddahu gacantiisa calaa wajhi alfadl fadl wejigiisuu saa gacanta u saaray faxawala wuxuu u wareejiyey alfadlu faxawala alfadlu fadl wuxuu wareejiyey wajhahu wejigiisa ila shiqi alaakhari dhinaci kale yandur asagoo qooraansanaya gabdhihii haddii dhinaca laga soo leexiyey dhinacii kale haddana ka fiiriyey haddana xaggan ka soo qabo haddana xagga kalo ka fiirinaya faxawala rasuululah nabiga calayh salaamna waa wareejinaya yadow gacantiisa min ashiqi alaakhari dhinaci kale calaa wajhi lfadl wejigi fadl yasrifu wajhahu wejigiisuu leexinaya min ashiqi alaakhar yanduru isaguna isaguna buu dhinaca kale haddana u duway oo halkaasoo haddana gabadha gabdhii ka fiirinaya waa nin dhallinyaro ah oo arrimahan iyo masaa'ishanna laga yaaba inay ka qarsoonaayeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam munkarka markuu ka hadlaayey man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi ba u horraysa gacantiisuu nabiga ku suulinaya oo intuu qabtuu ka leexinaya maxaa yeelay waxaa ku sugan fasaad in qalbigii uu shaydaan wax ku rido oo xumaan meeshaa ay soo gasho waa kii xajka xaaskiisiibaaba ninka la yidhiba falaa rafah wax jimaac iyo muqadimaatuljimaaca oo la ogan yahay ma jirto xaj haddii la galo famaa baaluka nadarada muxaramada eheen bannaanayn iyo aragga xaaraamta ah wakhti kastaba xaaraamtaa baa ka sii daran tii buu nabigu calayh salaatu wasalaam u kala dhex jiraa oo sheelsheelinaya oo reebaya oo ka leexinaya xataa ataa nabiga calayh salaam wuxuu yimid badna muxasirin meeshaa toga waa tog wuxuu u dhexeeyaa musdelifa iyo mina waxay leeyihin culummadu musdelifana ka mid maaha minana ka mid maaha waa meel shariid ah oo xuduud ah oo u dhexeeya bayn almusdelifa wa mina ayuu u dhexeeyaa waadunnaar waxay dhihi jireen reer quraysh reer maka waadunaar bay dhihi jireen waadunaar markaa waa meeshii lagu halaagay abraha iyo ciidankiisii iyo maroodigiisii asxaabulfiil meeshii lagu halaagay weeye halkaa markuu nabigu maraayo faxaraka qaliila xaraka waa dhaqdhaqaaqjiyahashiisii oo waa orday qaliilan xoogow orod buu ku maray nabiga sal alla alay slam maxaa yeeley waa meel ummad lagu halaagay oo cadho alla ay ku dhacday sidaas weeyaana hadiga nabiga calayh salaam markuu tegay diyaara hamuud reer hamuud meeshii lagu halaagay qowmu saalix calayhi salaatu wasalaam waa kii nabiga calayh salaam uu dhihi jiray laa tadkhuluu diyaaru aladiina cudibuu dadkii la cadaabay guryahooda ha gelina buu nabiga calayh salaam yidhi ilaa an takunuu baakiin fain lam takunuu baakiin falaa tadkhuluun lianlaa yasiirukumaa asaabahum yacni meesha dad lagu halaagay ee cuquuba iyo cadaab uu ku dhacay haddaad marto oy waddada kaaga soo hagaagtana oradad ku mari haddii kale kaba leexaba halkaasuu nabiga xoogow dhaqdhaqaajiye orday uma salaka ariiqa wuxuu qaaday waddada alwustaa dhexe wadooyin badan baa mina gala midda dhexe ee ku toosan jabratulcaqaba ayuu nabigu toos u aaday xaggaa iyo wamuuna leexanin dhinacyihii kale mina waa xuduud waa meel ballaaran oo buurana leh wuxuu isku toosiyey nabigu calayh salaam jamrat alcaqaba allatii takhruju waddada ka baxda cala aljamrati alkubraa jamradii iyo dhagaxii weynaa midda ku foorarsata ee gasha waddadaasuu nabigu calayh salaam qaaday xataa ataa wuxuu yimid aljamrata alatii jamradii iyo dhagaxii cinda shajara geedda middaa agteeda ah geedbaa meesha ka ooli jirtay markaasaa cinda shajarana waa la dhahaa jamratulkubrana waa la dhahaa jamratulcaqabana waa la yidhaahdaa waa dhagaxa saddexda dhagaxee la tuurto ee dhagax walbaba dhagaxyo yaryar lagu dhufto midka xagga maka xiga wey dhinaca maku xigaa maalintaa marka tobnaadka ah maqsuudku waxa weeyaan camalka xajka ugu horraysa yowm akbar alaakbar jamratulcaqabu ka bilaabanaya shaqada markii musdalifa laga soo dhaqaaqo waxaad maraysaa marka labadii kale jamratu dunyaa ama suqrana waa la dhahaaye jumrat lwusطa labadaba waa daafi markaad dhaaftaa jamrat lcaqaba oo darafta mina mina geeskeeda xagga maka ah xaafad alcasiisiya hadda ay dhahaan gafuurka ku haysa halkaasay ku taalla jamrat alcaqaba taasuu nabigu calayh salaam aaday faramaaha waa toog waa ganay bisabci xashayaatin toddoba quruuraxoo yaryara dhagaxyar yaryarah meeshaa rabta ka soo qaada dhagaxa meel alla meeshaa rabto ka soo qaadan kartaa meel gaara ma jirto dhagaxyar yaryarah oo aad u yaryar yukabbiru waa kibaaranayey maca kulli xasaatin quruurax kasta ama dhagax kasta markuu tuurayo minha dhagaxyihii ka mida ah, allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar buu dhahaya asagoo tuuraya mila xasal khadfi dhagaxa fariinka oo kale wey dhagaxa laisku faniino ee farta intiisaa loo saaro farta kalena la kor saaro laisku faniino fariinka waa la yaqaana waana la nahiyeyo in dadku ay isfaniinaan nahyi baa ku soo arooray laakiin min baabi inuu aad fahanto maa la rabaa uu dhacaa wax dhaca weeye kaas wax leegoo oo dhagaxoo yar wey oo digirta iyo meelahaas wax yar ka yar koreeya waa dhagax loogu talagalay inay toogtuna ay kuu toosiso oo dabeesha uuna kaa raacin hadduu qof ku dhacana waxba uuna yeelin yaa loogu talagalay marka weeshii zaxmada ka jirta dhagax weyn in la qaatana lama ogolo mamnuuc wey marka oo qofka hadduu ku dhaco dad baa la dakri dad baa dhiig ka soo daadan dad baa arkaysa naba gaadhay waxaasoo dhanba waxaa weeyaan waxa sharciga ku bannaan ma aha dadka qaar waxaa loogu sheekeeyey meeshan shaydaankii ayaa fadhiya nabiyullaahi ibraahim calayh salaam dhagaxaa warkuu tuuray shaydaan buu iska fiijiyey amarkii la amray wiilkiisa inuu gowraco waswaasi waxgeliyey bay qaar culimmada ka mida ama siyarkii iyo tafaasiirta qaar ay dhahaan ay sheegaan marka tiibaa markay waxay weli shaydaanka meesha fadhiya marka rag cadhaysan oo shaydaankii oo meesha fadhiya markii la yidhi cadho male intay dhaheen indhihii ay guduuteen nin walba oo dhagax jimaala soo qaatay weliba aan ku kaaftoomayn inoo kabihiisii iyo dalladuu watay iyo wax allaal wuxuu haaban karo ayuu haddana ku tuurayaa maanta shaydaan ka fara qabso isleeyahay mana jirto waxaasoo nabiga wuxuu yidhi liiqaamati dikri illaah dikrigii ilaahay baa la toosinayaa allah lagu caabudayaa waa addoonsi jidkaa iyo jidkaa mara iyo qaabkaa mara ilahay baan nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala ujeeddada ka dambaysana waa uun taqwo iyo alla kacabsi iyo dikrigii ilaahay iyo allahu akbartaasi in maaragtay la xaqiijiya shicaar u tahay faramaaha bisabci xasayaatin mila xasiilkhadf ramaa min badni lwaadi waadiga dhexdiisa tog baa meesha mari jiray togkaas hadda wax tog layidhaha ma jiray adhag geed la yidhaahdeen halkaasuu nabiga ka garay calayhi salaatu wasalaam min badni lwaadi ayuu ka toogtay nabiga calayhi salaam dhagax walba mar baa tuuraysaa toddobada dhagax haddaad hal mar israaciso koow baa lagu xisaabi hal xabbaa lagu xisaabayaa uma insarafa ila almanxar nabiga calayhi salaam markuu jamratu tuurtay wuxuu u soo gadoobay manxarkii meeshii xoolaha lagu gowraci jiray manxar makaanu naxri ayuu nabigu calayh salaam ayuu yimid fa naxara wuxuu gowracay rasuulka calayhi salaam alaaan waittiin lixdan iyo saddex halaad yuu biyadihi gacantiisa ku gowracay quwada ilaahay siiyey nabiga fiiri iyo kartida ilaahay siiyey iyo tababarka ilaahay siiyey lixdan iyo saddex halaad buu nabigu intuu qabto isagoo ninna la qabanaynin gafuurka qabto oo weliba lug ka sii xidhay adoo lug ku xidhan oo saddex ku taagan ayuu nabiga wahda ku dhifanayay ama halkaa dhuunta ah ayuu ku dhifanayay markaas intu walba dhacaysa oo ta soo qabsanaya lixdan iyo saddex inta uu nabiga maalintaa jiray lixdan iyo saddex buu nabigu jiray calayhi salaam waana intuu ku dhammaaday cumrigiisii uu ku gebagaboobay oo ilaahay ku oofsaday rasuulka sala allah alay wasalam ishaaraadka nabigu uu dirayay bay ka mid tahay in uuna safartan wixii ka dambaysa cumrigiisa gebagaba yahay oo uu dhiman doono dardaaramadii nabiga calayhi salaam ee la fahmay bay ka mid ahayd lixdan iyo saddex xaalaad buu gowracay nabigu fanaxara uma acdaa caliyan cali buu u dhiibay bilaawihii iyo tooridii fanaxara wuxuu calina gowracay maa habara intii soo hadhay oo labaatan iyo toddoba ah labaatan iyo toddobadii kalena cali baa gowracay radia allaahu canhu markaa waa boqol halaad bay isku noqdeen boqol halaad ya soo labaatan iyo toddoba maaha soddon iyo toddoba miah soddon iyo toddoba lagu daray lixdan iyo saddex halkaa waxay noqdeen boqol boqol baa dhammaystiranta axsantum ayib soddon iyo toddobadaas cali baa gowraca isaguna radia allahu canhu ardaa boqol neef oo geela wey oo inta badan nabiga uu soo gatay oo isaga uu waday calayhi salaam in yaroo hadiya oo cali uu mina ka keenay yaman ka keenay mooyeene yaman uu ka keenay mooyeene halkaa waxaad ka garanaysaa karamu rasuuliillaah deeqda nabiga calayhi salaam iyo deeqsinimada nabiga sala allahu alayh waali wasalam yacni ninka ku hagaagi karo waaye boqol neef oo geela inuu hal mara gowraco oo uu sadaqaysto oo masaakiintii xaramka loo qaybiyo yani halkuu ka gaaray nabiga calayi salaam kaana ajwad annaas dadkoo dhan ba ugu deeqsisanaa rasuulka sala allahu calayh waalih wasalam waxaa kalood garanaysaa nabigu calayhi salaam in aan la dhihi karin faqiir buu ahaa oo faqriga uu nabiga calayh salaam xoolo waa lahaa rasuulku laakiin xoolaha waa wada bixin jiray markuu bixiyo haddana wixii soo gala waa sadaqayn jiray saasuu wax ku socdeen mooyeene nin iska waxba aan oo faqiira ma ahan rasuulka sala allah alayh waali wasalam geela waa soo galay ku irmaanahoo u daaqaqaabuu lahan jiray nabiga calayh salaam waa xaaladihii dambeha dee futuuxaadkii dambe beeraa jiray iyaguna nabiga futuuxaadkii dambe u helay sala allah aleh wasalam oo faygii ka mid ah sahmigiisa ka mid ah calayhi salaam ari ilaa boqol gaara mararka qaar wuu lahaa rasuulka calayhi salaam kamaa fi sunan laakiin nabiga calayh salaam buurta uxud buu yidhi haddii dahab isku beddesho saddex beri gacanteeda inay ku jirta mar rabi buu yidhi waan qaybin lahaa saasuu ku socday nabiga sala allah aleh waali wasalam fanaxara maa qabar cali wa ashrakahu cali buu nabiga wadaajiyey fii hadyihi hadyadiisa ilan cali isaguna qaarin buu ahao nabiga sidiisoo kale uu xaji cumro isku daray hadya laga rabay tii nabiga calayh salaam buu la shirkoobay uma amara wuxuu amray nabigu min kulli badanatin neef kasta oo geela bibadcatin biqaci badca in laga soo gooyo xubin ama cad hiliba ah, halaga soo gooyi yidhi boqolkii halaad ee la gowracay buu yidhi mid walba waxa ka soo goysaan cad hiliba ah. markii maqaarka laga bixiyey oo hilibkeedii la googooyey ay mid walba intaa hilib ka soo goysaan fajucilad waxaa la yeelay fii qidri dheri hal dheri baa laskugu keenay boqol cad fa dubikat waa la kariyey fa akalaa nabiga iyo cali waxay cuneen min laxmihaa min bacdi laxmihaa hilibkii waxbay ka googoosteen wa sharibaa waxay cabbeen min maraqihaa maraqiina waxbay ka cabbeen maana maraqaas yaa boqolkii neefoo geelaa dhacaankoodii o dhanba maraqaasaa kulmin kara sala allahu caleh wasalam nabiguna yacni waa hadigiisii xoolaha hadyada xaramka in qofka wax hadiyeeye uu wax ka cuno ayaa bannaan uma rakiba rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam nabiga wuxuu fuulay heshiis hadda waxaa la marayaa maalinta ayadee tobnaadkaa laba shay baa la marayaa shayga koowaad waa jamratulcaqaba oo la tuuray dhagaxii iyo xoolihii oo la gowracay uma rakiba rasuulu llahi sal ly slam faafaada ila albeyt waxaa ku jira dhexda intaan beytka la aadin oo xadiista kala caddeeyanoo saxiixada nabiga timihii buu xirtay ninkii la dhihi jiray abu alxa radia allaahu canhu ayuu qayb ka mida timaha siiyey qaybtii kalena saxaabada u qaybi buu yidhi lama heli kara timaha nabiga alai slam waa qaali waa tima barakaysa wey xabad tina ninka helo tinta ayadaa waa barako weyn buu ka helayaa biyuhu ku ridanayaa waa sharaabku ku isticmaali daawadiiba dadku ku daaweyni wa ahlulmaja mubaarak weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam <clears throat> haddii timihii u xirtay qodobka afaraad waxaa weeyaan waa dawaaful ifaada kacbadii marka la soo aaday <clears throat> isla maalintiiba kacbaduu nabigu toos u soo aaday afartaa shay <clears throat> oo culammadu ay ku jamciyaan <clears throat> ran xad waxay ku jamciyaan ran xad ayay ku jamciyaan saddexda hole radaxa baa la dhihi karaa laakiin markii ah lagu daro dawaafka ran xad ayay noqonaysaa maxaa laga wadaa ran xad ra'du maxay tahay waa ramyu jamrat alcaqaba oo la tuurtay ay u taagan tahay ra'du nuunkuna naxrigii iyo gawricii weeye xoolaha hadyada la gowraco xaaduna xalqu shacri timihoo la xiirto weeyaan daaduna dawaafkii ifaadaha ee ruknigaha weeye sidaa tartiibka ay u kala horreeyaan saasay camalkuna u kala horreeyaa in la kala horraysiiyo ma aha laga horraysiiyo mid ka mid kale wixii qofka uu cilmi iyo aqoon u leeyahay awooddii iyo uu leeyahay sidaasuu u tartiibinayaa marka kuwa hadda markii jabratulcaqaba la tuurto xoolahana la gowraco timahana la xiirto taxallulu lwal waxa la yidhahdaa bilaabanaya qofkii muxrimkaa ah, xalaal buu noqday wixii loo diidana o dhan baa xalaal u ah waxaan ka ahayn haweenkii aan ka ahayn haweenkiisii waxaan ka ahayn iyo xaasaskiisii haddii taa weli waa ka xaaraan ilaa uu dawaafkii kala imaado markuu dawaafo ayuu taxallulkii xata nisaa u xalaal noqday haweenkiisii ayib fa afaada ila albayti kacbadii buu nabigu dawaafay afaada wuxuu soo aaday oo usoo butaacay oo u dhaqaaqay saxaabadii nabiga hogaaminaya ila lbeyti kacbadii bay imaadeen fa sallaa bimakkata duhra duhurkii nabiga wuxuu ku tukaday maka ayuu duhurka ku tukaday musdalifa laga yimi oo salaadis lagu tukaday duhurkiina waxaa lagu tukanayaa maka musaafo dheer weeye musaafaad u dheer oo qofka lugta ah aad iyo aad u daalaya weeye fa ataa bani cabdidaar bani cabdilmualib dheh ataa bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib buu nabigu u yimid waa cabaas iyo cabdullaahi nabiga aabbihi calayh salaatu wasalaam nabigeena alayh salaam aabbihi cabdilmualib cabdullaahi ibnu cabdilmualib buu ahaa cabaasna in cabdilmualib xamza reer cabdilmualib baa dhisi marka cabaas baa jooga oo waxay reer cabdilmualibaa hogaaminaya siqaayat ulxaaj bay u taagan yihiin xujayda waraabinteeda ayay mas-uul ka ahaan jireen banu haashimkaas qows baqows ilaa bani eh, cabdilmualib ayaa hadda marka u taagan nabiga wuxuu u yimid bani cabdilmualib oo yasquuna waraabinaya xujaydii calaa zamzam ceelkii zamzam bay taagan yihiin xujaydii bay ka waraabinayaan fa qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam inzicuu shuba banii cabdilmualibin yaa banii cabdilmualib banu cabdilmualibow shuba oo soo dhaamiya ceelka ka soo qaada wadaanta biyaha beena dadka waraabiya falowlaa an yaglibakum inuu inaga adkaado inaga qaalib noqdo annaasu dadka haddaana ka baqaynin calaa siqaayatikum waraabinta aad dadka waraabinaysaan hadday dadka inay intay ka soo galaan wadaanta inana qabsadaan oo annagana waan waraabinaynaa inayna dhahaan haddaana ka baqaynin lanazactu waan shubi lahaa macakum idinka maciinna ayaan wadaanta iyo biyaha wax ka soo dari lahaa shaqada sharafta badan ee haysaanna anna waan ka qayb qaadan lahaa laakiin nabiga meeshuu taabto waxaa weeyaan waa caamun liljamiic nin walba wuxuu dhihi lahaa meeshuu nabiga taabtay annagana waan taabanaynaa wuxuu nabiga qabtay annagana waan qabanaynaa marka gacantiinna laga faramaroojini ceelkii aad mas-uulka ka heedeen iyo haraftii siqaayatulxaajka ilaahay inugu khasisay fanaawaluuhu waxay siiyeen isagaa cosoo yerbiye siiya markaasuu cabbaas wuxuu yidhi orod cabdulaahiyow fadalow keen biyo casiirahoo sharaaba keen markaasuu nabigu wuxuu yidhi maye kuwana siiya biyihii ceelkii zamzam fanaawaluuhu waxay u laaceen dalwar wadaan biyo ku jira fashariba waa cabay minhu wadaantii biyaheed buu nabigu ka cabay sala allahu alayh waaalih wasalam qaala xadaanaa cumar ibnu xafs ibnu khiyaad qaala xadaanaa abii xbs bn qyaasi qaal xadaana jacfar bn muamdi qaal xadaana abi mxamed bnu aliy bn xusain qaala ataytu jaabir bn cabdlahi fasaltu waxaan weydiiyey can xajati rasuuli lah wasaq xadii binaxwi xadiii xaatim bn ismaaciil wazaada fi xadiii wakaana wazaada qofka laleeyahay waa ninka laa xabs bn qiyaas wey ee mutaabaceynaya xaatim bn ismaaciil wazaada wuxuu ziyaadiyey xabs bn qiyaas fi xadii wa kaanat alcarabu carabu waxay ahaan jirta yanfacu bihim waxaa soo kaxayn jiray oo soo daaduli jiray waxaa soo daaduli jiray oo soo aruurin jiray abu sayaara ninka la yidhahdo nin la yidhahdo abu sayaara yaa calaa ximaarin dameer buu ku soo qaadi jiray curyin leedda oo qaawan dameer aan waxba aan koora lahayn ayuu ku soo dulduli jiray <clears throat> markay musdelifo tagaan ninkan la yidhahdo sayaar wuxuu caam ku ahaa afartan sano yuu xujayda soo aruurin jiray markuu musdelifo musdelifo kasoo qofka socon waayo uu soo qaaday dameerkula soo ordi minuu keeni waa noqonayaa sidaa wey sida boodhaboodhihii oo kale boodhaboodhihii oo kale weeye bigibigidii iyo dhugdhugleedii oo kale wey <clears throat> halkaas ku shaqaysan jiray falamma ajaaza rasuulullah nabiga calayhi salaam markuu gudbay min almusdelifa musdelifa markuu musdelifo gudbay wuxuu dibna ugu celiyey markuu mino ka tegay carafo u socday musdelifo nabiga inuuna ku degina carafo uu nabiga gaaray falamma ajaaza rasuulu ullah nabiga calayhi salaam markuu gudbay min almusdelifati bilmashcari alxaraam mashcarulxaraam oo ay tuuran jireen quraysh oo istuuri jireen markuu nabigu dhaafay oo xagga carafa u sii gudbay lam tashuka quraysh yani lama ajaaza rasuulu lah sal slam min almusdalifa bilmashcari alxaraam ay ila almashcari alxaraam xaggaa mashcaruxaraam markuu nabigu usii gudbay lam tashuka mayna shakinin qurayshun quraysh annahu nabigu sayaqtasiru inuu ku kaaftoomi doono ku gaaban doono oo socodkiisii uu ku istaajin doono calayhi cala almashcari alxaraam mashcar xaraam ma dhaafi doono oo masdelifo ku taalla wayakuunu inuu noqon doono manziluhu meeshuu degi doono thama meeshaas mashcarulxaraam shaki carab quraysh kagama jirin oo waxay dhahayeen annaga dee haddaan quraysh xaramka kama baxno saas darteed nabiga calayh salaamna qurayshi weeyaane musdelifo ma dhaafi doono dadka kalea carafo usii gudbi doona islahaayeen laakiin ma yeelina waa khilaafay nabigu calayh salaam waxay ahayd afkaar jaahiliya iyo ixtikaar ay samayn jireen nimankan la yidhaahdo xamiya jaahiliya oo quraysh ay samayn jirtay oo shareecada iyo diinta khilaafsan milatu ibraahim alkhaliil alxaniifa ayadana khilaafsan faajaaza waa gudbay musdelifo nabigu walam yacrid lahu ooma bambixin mashcaru xaraam kumana leexanin xataa ataa wuxuu yimid carafaat fanazl carafuu nabigu calayh salaatu wasalaam intuu tegey ayuu halkaas ka degay yacni carafadii xuduuddaheed intuuna gaarinna namira ayaa teendha loogu dhisay nabiga calayh salaam khudbadiina wuxuu ka khudbeeyey waadigii waadi lcurana bacdahaa buu nabigu carafo xuduudkeedii galay oo uu wuquufkii bilaabay sidii xadiidkan ku soo marray isagoo mufasal ah baabu maa jaaa fii ana carafata carafa kullahaa dhammaanteed mawqifun mowqif weeye ana carafata carafa kullahaa dhammaanteed mowqifun mawqif weeyaan yacnii carafa waa dhul xuduud leh intaas carafo lagu magacaabo oo dhanba meeshaad rabtaad ka istaagi kartaa oo ruknigaadii aad ku gudan kartaa oo camalkaadi uu kugu ansaxaya hal meela ma jirto jabalu raxma iyo meel gaara ma jirto nabigeena calayh salaam meeshaa iyadoo fadli fadiilo gaaray leedahay ooma istaagine inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaa istaaga culammada qaar waxay sheegeen meeshii dadka ay joogeen ee xaggaa iyo jirtay dhanka musdelifa waa ka soo tegay halkaasuu nabigu yimid si uu u istaago khalfa annaas dadka gadaashooda caadadiisa nabiga aheed marka dadka butaacaan si oga dambeeya sala allahu calayh wasalam inuu ka dambayn jiray marka carafadu dhammaanteed mowqif weeyaan qal xadaana cumar bnu xafs bnu qiyaasin qaal xadaana abi can jacfar xadaanii abi can jaabir fii xadiiihi dalik xadiidkii dheera ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala naxartu haahuna meeshaanaan ku gowracay hadiyadaydii buu nabigu yidhi maalintii tobnaad ee carafa ay tobanka ahayd wa mina mina meesha la yidhahda kulluhaa dhammaanteedna manxarun meel wax lagu gowrici kara wey fanxaruu gowraca fii rixaalikum meeshaad degantihiin iskaga gowracda xoolaha buu nabigu sala allah alay wasalam marka kumtaasna waxaa shardi ah an takuuna fii xuduudi mina in mina gudaheeda ay tahay leannu hadda mina markii la degan yahay dad baa ka baxsan oo dhulkii baa maarata dadka deeqi waayey inti xuduudi mina markaasay qaarkood musdelifo degan yihiin qaarkoodna ay xuduudda maka degan tahay xuduudda maka iyo waddadeeda dhib ma laha kullu fijaaji makata manxar buu nabigu calayh salaam waa lagu gowrici karaa laakiin musdelifo laguma gowrici karo waa inuu qofka xuduudka mina soo galo haddana dee meel waxaa loo sameeyey manxar ah oo lagu talagalay in xoolaha lagu gowraco qof walba neefkiisa inuu soo qaato qiimadiisa iyo meeshuu degan yahay kuma gowrici karo dadka aad u fara badan nadaafadda aad loo ilaalini marka meelo loogu talagalay iyo dad loogu talagalay baa howlahaas u quma oo ka shaqeeya walidaalika haddii adiga hadyi lagaa rabo oo tahay mutamatic ama qaarin aad tahay ama maahe ahe maxduuraatulixraam wax ka mida ah qofka uu la yimaado oo lagu yeesho fidyo xoolaha isaga wuxuu iskaga dhiibayaa wakaalaadka u xilsaaran arrimahaas shirakaadka u xilsaaran ayagaasaa kafaalo qaadaya oo mas-uulka ah inay gowracaan xilligii loogu talagalay fanxaruu gowraca fii rixaalikum meeshaad degantihiin wa waqaftu haahunaa buu yidhi nabigu carafa halkanaan istaagay maanta oo jabaluraxma agteeda wa carafatu carafa kulluhaa dhammaanteed mowqifun mowqif weeyaan wa waqaftu waxaan istaagay haahunaa meeshan waa markuu musdelifo yimid wa jamcun musdelifana kulluhaa dhammaanteed mowqifu meel la istaagi karo weeyaane mashcaru xaraam keliya khaas meehe inta musdelifa ay ka kooban tahay meesha kaga hagtaba ku alla tuug oo ku alla bari oo ku digri intaba waa bannaan tahay tawsiicaday ka mid tahay iyo shareecadeenna yusrigeeda iyo fudeedkeeda hal meel haddii laiskugu imaado la dhihi dhihila ama halagu gowraco ama laiskugu imaado cariir iyo zaxme iyo dhibaata dhaci laheed marka waxaa weeyaan xuduuddaasoo dhan meesha rabta ka istaagoy waxaddaana isxaaq ibn ibraahiim alxandali akhbarana yaxya bnu aadam qaala xaddaana sufyaan can jacfar bni muxamedin can abihi can jaabir bni cabdillahi radi allah canhuma ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam lama qadima makata markuu maka soo galay ata alxajara xajaru asadkii buu nebigu yimid fastalamahu markaasuu xajaru asadka salaamay isagoo ka bilaabanaya dawaafka dawaafka wuxuu ka bilaabay xajaru asad salaamadiis uma mashaa waa socday nabigu calaa yamiinihi dhanka midigtaa oo kacbadii baa bidix ka maraysa kacbadu bidix bay kaa mari adna midig baad ka jirtaa faramala waa rucleeyey alaaan saddexdii hore wamashaa arbacan afar raacaadi buu iskaga socday rasuulka calah salaam oo quduumkii hore uu soo galay waxaa la dhahaa ramliga iyo waa dawaafka u horeeya ama dawaafka sacyiga ka dambeeya ayaa ramliga la yihahda saddexda horena yaogo ruucla iyo kadla sad afarta kalena caadi baa loo soconaya laakiin intii kale waa tafaasiishan soo maray in xajkii loo baxay maalinta yowmu tarwiya marka lix maalmood lix maalmood buu xajka kusoo soo lix maalmood yuu xajka kusoo gabagaboobaa gebagaboobaa camal ahaan xajka marka laga hadlaayo shaqadiisa marka laga tago de geritaankii iyo safartii iyo arrimahaas laakiin shaqada xajka lix maalmood oo magacyo leh lixduba ayay shaqada xajka socotaa maalinta koowaad waxaa la dhahaa yowm atarwiya waa maalinta sideedaad wey maalinta sagaalaadna maxaa la yidhahdaa yowmu carafa maalinta tobnaadna maxaa la dhahaa yowmu naxri maalinta kow iyo tobnaadna waxaa la yidhahdaa yowmu alqarri qari waxaa loogu magacaabay xujayda dhammaantood yastaqiruuna fii mina waa ku qasban yihiin maalinta kooiy tobnaad in la wada joogo ninna uuna meel ka aadin maalinta labyo tobnaadna waxaa la yidhaahdaa yowmu nafri alawal guuri dambena laga guuraayo ninkii raba labada maalinta labaad casarkeeda intuu tuurto yuu hore usii jiidanaya oo maka sii aadaya faman tacajala fii yowmaynidi wey maalinta saddexiyo tobnaadna waxaa la yidhahdaa yowmu nafru aani waa maalinta laga guuraayo mina wax ku soo haray uusan jirin lixdaa maalmood camalka xajka iyo shaqada xajka lixdaa maalmood wey laakiin waa lix maalmood oo u dhiganta bilo u dhiganta wey saas darteed baa culayska iyo shaqada maalintaasi dhacaya yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xajka nooga fududeeyey cumrigii hal mara inuu waajib noqdo halkaa mar waajib kugu yahay qaala waxadaa baabun wuxuu ku saabsan yahay fii lwuquuf carafo oo la istaago oo musdelifo lagu hakaninee horey loo socdo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi asagoo quraysh la khidaabayo uma afiiduu reer quraysheeday musdelifaha tuuraanina afiiduu waxaad ka soo butaacdaan intaad tagtaan marka horeba min xayu meel ka soo dhaqaaqa afaada naas dadka ka soo dhaqaaqayaan ifaadadu waxaa weeyaan fayadaan yani dadka hal mar ah markay qoraxda dhacdo yaa la dhaqaaqaya saa markii loo dhaqaaqa marka waxaad moodaysaa biyo iyo fatahaad baad moodi tacbiirka qur-aanka marka fayadaan ayuu ka cabiray afiiduu waxaad ka soo butaacdaan min xayu meesha afaada annaasu dadka intay marka horeba tageen ay ka soo butaaceene musdelifuun ha ka soo noqonina xadaana yaxya binu yaxya ahbarana abu mucaawiya can hishaam bn curwata can abi can caaisha radi allahu canha qaalat kaanat qurayshun quraysh waxay ahayd waman daana diinaha iyo wixii diintooda ka dindhigta quraysh iyo inta ku dhex jirta ee diinta quraysheed qaadatay oo wax badanoo baatil iyo shirkiyaadana tif ka yihiin acmaashii xajkeeda nabi ibraahim laga soo gaalayna wax ka baaqi yahay dadka ku raacsan yaqifuuna waxay istaagi jireen bilmusdalifa musdalifo istaagi jireen maalinta sagaalaadka ah kamina dhaqaaqi jiray musdalifo oo xaramka ku jirta wa kaanuu waxay ahaayeen quraysh yusamawna kuwa lagu magacaabo alxums baa ladhihi jiray xumsa xumsa kuwii xamaasada diineed lahaa ahludiinka ah ee ahlu xaramka ahaa wa kaana saa'iru alcarab carab inteeda kalena waxay ahayd yaqifuuna kuwa istaaga bicarafa intay musdelifo la dhaafo maalinta sagaalaad baa carafo la tegi jiray sidaasaana sax ah falammaa jaa'a alislaamu markuu islaamka yimid amara allahu caza wajal ilahay wuxuu amray nebiyahu nebigiisa sala allah aleh wasalam an yaatiya carafaat inuu carafaat toos u tago fayaqifa uu istaaga bihaa carafa uma yafiida minhaa carafa uu ka imaado ka soo dhaqaaqo oo xagga maka iyo mina u soo dhaqaaqo fadalika qowluhu caza wajal waa hadalka ilaahay uu yidhi uma afiiduu kadib waxaad ka soo dhaqaaqdaan min xayu meesha afaadannaas dadka ay ka soo butaaceen idinkoo istikfaar iyo talbiyad iyo takbiirta iyo wada waxadaanaa abu kurayb moxamed bn alcalaa qaal xadaanaa abu usaama xamaad qaala xadaana hishaam can abihi qaal kaanat ilcarabu carab waxay ahayd taduufu bilbeyti beytkay dhawaafi jirtay cunatan iyo qaqaawan ila alxums xums mooyeen waxaan quraysh ka ahayn carabtii kale waxay dhawaafi jireen kacbada ayagoo qaawan oo mudh iyo andariira waxba aan qabin waalxumsu xumusna qurayshu quraysh baa loola jeedaa iyagaa geesiyaal isku tilmaamay iyo dadka xaramka wamaa waladat qurayshiya waxay dhashay ayaa xums la dhihi jiray kaanuu dadkii baa laga hadlayaa carab aan carabti kale iyagoo qaawan ilaa an tucdiyahum inay siiso alxumsu quraysh iyaaban dhar mooyeene in dhar ay siiso oo caariye loo siiyo oo la yihahdo warmaradan iska dhiga ku soo dambowday ayagaa istaqdiisinaya oo isdahiraya dadka kalena waxay leen dembi baad wadataan buuran leeg dembigii asaga kacbada ilahay hala gelina halkaa ku siiba halalla ninkii ku siiyana dadkan dhex maroo caariye iyo ergisa raadso haddaad weyday soo maaha alalaha halkaasaad dhigaysa adoo qaawan ayaad kacbada dawaafaysaa ilaa an tucdiyahum alxumusu iyaaban dhar inay siisa mooyeen fa yucdi rijaalu rijaala raggu rag buu calala ku tuurtuuraysiin wanisaau haweenkan annisaa haweenka qurayshiyaadka ayaa maryo kusoo tuuraya haddayba siiyaan tii heli weydana iyadoo qaawan bay wareegaysaao kacbada dawaafi markaase waxay leedahay haday gacanta saarto cawrada ya waxay leedahay alyowma yabduu kulluhu ow bacduhu famaa badaa famaa uxiluhu saasay leedahay ayadiibaa iyadoo isqaawisayba haddana waxay leedahay famaa badaa famaa uxiluhu wixii iga muuqda xalaal inay maaha inaad iga fiirisaan bay leedahay qof isqaawiyey bay qofka lehay fiirinina qof isqaawiyey ayaa lahay fiirinina inima baana xalaal inimaaha inima cafinin ayay leedahay fikra jaahiliya bay ahayd waxaas waa la tuuray darbulxayd waa la xooray qowluhu tacaala baa soo degay uu yidhi ilaahay yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kulli masjid cibaadada markaad cibaadaysanaysaan dharkii ziinada inaad xerataa la rabaa oos qurxiso halka u fiican inaad labisato waxaa weeyaan inaad masjidka markaa soo aadayso aad islabisto wey oo aada dharkii jiifka ee guriga ku saaxatay iyo calalihii sariirta lala galay iyo lagu jiifay iyo aadan la imaanin khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu la yuxibbu lmusrifiin qul man xarama buu ilaah qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaat waa kuma qofka xarimay ziinadii ilahay dadka uu u oo uu talagalay iyo wixii xalaashaha ee dayibaadkaha waa kee arrintaa waa lagu inkiray wa kaanat ilxumsu waxay ahayd laa yakhrujuuna kaan ka bixin min almusdalifa musdalifa kamina bixi jir marka nimankan dadkay waxay ku haysteen yacanii maskaxday ka haysteen waxay dhihi jireen khalaas ina raaci mayno carafa annaga halkan aan ma dhaafayno kacbada ma dawaafi kartaan idinkoo dhar iska bedelin marka ixtikaar diini weeye wa kaanat ilxumsu laa yakhrujuuna min almusdalifa mayna dhaafi jirin oo kamayna bixi jirin wa kaana naas dadku waxay ahaayeen kulluhum dhammaantood yabluquuna kuwa gaara carafaatin bay gaari jireen dadka kale ee fidradii saliimkeen ku sugnaayo milati ibraahiim carafay tegi jireen musdalifo intay dhaafaan qaala hishaam wuxuu yidhi faxaddaanii abii aabbahay baa ii warrame waa curwe can caaisha radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi alxumsu hum ladiina waa kuwii anzala allahu caza wajal ilahay uu ku soo dejiyey fiihim dhexdooda uma afiiduu min xayu afaada annaas ummadda raacaa la yidhi oo dadku meeshay ka imaanayaanoo carafaha ka imaada qaalad waxay tihi kaana naas dadku waxay ahaayeen yufiiduuna kuwa ka yimaada min carafaat wa kaana alxumsu wuxuu ahaa waxay ahaayeen yufiiduuna kuwa ka soo dhaqaaqa min almusdalifa meel dhexdana ay tuuranayaan oo ka imaanayaan yaquuluuna waxay leeyihiin laa nufiidu annaga ka imaan mayno ilaa min alxaram markaan soo gadoomayno xaramka u gadoomayno xaramka unbaan dhex joognaa kamaana bixinba ilaa min alxaram falamaa nasalat markay soo degtay afiiduu min xayu afaada annaasu rajacuu ilaa carafaat musdelifa way ka tageen carafay tageen carafaa laga yimid qaala waxadaana abubakr bin abi shayba wacamr naaqi jamiican can ibni cuyaynata qaala camr xadaana sufyaan can ibni cuyayna can camr ibni diinaar samica muxamed bn mqlay ibni jubayr bn mucim yuxadiu can abihi jubayr bn mucim can abihi jubayr bn mucim ibni cadiyi nawfali qaala wuxuu adlaltu baciiran adlaltu waxaan dhumiyey oo iga dhumay baciiran lii neef geelon lahaa fadahabtu markaasaan tegay adlubuhu inaan ka raadiyo yowma carafa carafoo dadka iskugu imaadeen fara'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam waxaan arkay waaqifan taagan maca annaas dadka dhexdooda bicarafata carafa faqultu waxaan idhi intuu inkiro yaabay wallahi baan ku dhaartay ina haadan midkan la min alxumsi buu ka mid yahay famaa sha'nuu xaalkiisa muxuu yahay uhaahuna meeshan carafa u soo gaarayoo u soo dhaafay meeshii ay quraysh istaagi jirtay musdelifaah muxuu u soo dhaafay wa kaanat quraysh waxay ahayd tucaddu kuwo lagu tiriyo lagu magacaabo min alxumsi baa lagu magacaabi jiray lagu jiray baabun fii naskhi taxalluli taxallulkii iyo xalaaloogii waa la nasakhay min alixraami ixraamka laga maaratay xalaaloobo walamru iyo amar lisamray bitamaami in la dhammaystiro camalkii la galay ee xajka ahaa oon cumro loo bedelin sidanuu mutarjimka leeyahay raximahu raximahullah laakiin axaadiistaas marfuucada ah iyo aqaawiilu saxaaba ayaa waxaad moodaa inuu rajaxay turjumadu aqaawiilu saxaaba wixii ficilkii nabiga calayh salaam iyo qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkii nabiga u ahaa in xajka cumro loo bedeli karo oo xajatulwadacna arrintaa ay dhacdo wax ka dambeeyey oo nasakhana aysan jirin arrintaa inaysan jirin iyo nabiga calayh salaam ficilkiisa oo ah in cumradiisii uu xajka ku daray oo xaj uu cumraystay rasuulka calayh salaam iyadoo xajkii ku dhex jirta arrimahaasoo dhan baa haabit oo sugan xadaana moxamed bn muana w ibnu bashaar qaala ibnu muana xadaana moxamed bnu jacfar qabarana shucba can qays bn muslim can daariq bn shihaab can abi muusa qaal qadimtu calaa rasuuli illaah nabiga calayh salaam baan u soo galay wa huwa muniikhun isagoo deggan bilbadxa hashiisii iyo rarkiisii dejiye oo fadhiisiiyey badxa meesha ihahdo badxada waa badxa maka nabigu halkaasuu degay togii maka faqaala wuxuu yidhi lii aniga wuxuu igu yidhi axajajta ma soo xajisay qultu nacam haa baan idhi buu yidhi yacanii camalka xajka nooca uu yahay baa la weydiiyey haddana faqaala bima ahlalta oo maxaad xarmatay ma mufrid ma qaarin ma mutamati saddexdii nooc midkee tahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nabi allow labbayka waxaan ilaahayo kugu ajiibay oo niyaystay biihlaalin xarmasho iyo niyo ka ihlaalin nabiyi nabiga wuxuu xarmaday oo kale sala allah aleh wasalam oo asagii cali isku mid bay ahaayeen wayna kala socdeen mid walba ilahay baa waafajiyey in nabiga wuxuu niyoodo ma ilahu niyooday <clears throat> laakiin sifaday ku kala duwanaayeen oo midna hadyu wadaa midna hadye ma wado saasay xukunkooda isku kala bedeleenoo midna dadweynihii kalaa la raaciyo waxaa la yidhi xajkaada cumro u bedelo xalaalow midna hadyadanaa ku damraysa ee nala socaalaya ilaa yowmu naxri laga gaaro qaala faqad axsant nabiga waa soo dhoweeyey war fiican baad samaysay waad ku saxan tahay tacliiqaas mubhamka ah ee aad xajkaadii ku tacliiqisay shaksi kale waa bannaan yahay inaad tidhahdo ahlaltu bimaa ahalla bihi fulaan waa ku bannaan tahay faqad axsanta xajku ina arrintaa khaas ku tahay duf dawaaf marka waa fiican tahaye laakiin hadye mayaad waddaa maya duf bilbeyti intaad kacbada dawaafto wa bisafa walmarwatana aad orado waa xillo xalaaloow baa la yidhi hadiye ma wadide dadkii o dhan saasaa la amray qaala wuxuu yidhi abu muusa faduftu bilbeyti kacbadii baan dhawaafay wa bisafaa walmarwatina waan saxiyey uma ataytu imra'atan waxaan u imaaday islaam naagtaasoo min bani qaysin reer bani qaysa qowskiisii fafallat ra'sii madaxa ii furfurtay madaxii ii furfurtay oo u hagaajisay uma ahlaltu bilxaji kadib xajkii baan xarmadoo niyooday goorma yowmu tarwiya dadkii oo dhan yowmu tarwiya ayay xajkii ayay haddana niyoonayaan ku dhawaaqayaan waa dadkaas waa dadkii xalaaloobay oo cumro ku xalaaloobay dadkaa weeyaan oon gacan ku haynin ixraam laakiin qofka mufridka ah axadulikhwa hadda soo qoraayay mufridka haddana dadka markay baxayaan yowmu tarwiya miyuu haddana xarman maya xarmashadiisii hore ee miiqaadka ka soo xarmaday ayuu wataa maba xalaaloobinba laakiin waxaa xarmanaya waa kee waa midka xajkiisa cumro u bedelay ama cumro ku yimid kadibna taxallulay oo tamatuc ku yimid kaas weeyaan faman tamataaca bilcumrati ila alxaji qofka la leeyahay ila baa markay hadda bilowdanaya yowmu tarwiya oo niyat lxaj baa hadda la gelaya uma ahlaltu bilxaji qaala fakuntu waxaan ahaa buli abu muusa uftii kii fatwooda bihi mas'aladan annaasa dadka in xajka cumro loo bedeli karo in bilaha xajka la cumraysan karo arrimahaasaan dadka u fadwoon jiray oo su'aalaha la weydiinayo ka jawaabaya xajka yay ka mid ahayd ilan xajka waxaa badan fataawida dadkii oo fara badan oo camalka ku cusub yahay ayaa imaan marka culummadii baa lagu cararaya oo su'aalo la weydiinaya waa dadka markaasi jeclo badan ay ka hayso cibaadadooda xajka iyo daacadan iyo ruknigan asagao laga yaaba mar kale inuuna fursad u helin raba maanta inuu si fiican u ilaashado <clears throat> dad badanoo iska sheekeenoo meelaha iska wareegayana oo fiirfiirin iyo fiiqiiq ku jirana waa iska jiraan markaa wuxuu leeyahy fakuntu uftii bihi naasa dadkaan u fatwoon jiray xataa kaana fii khilaafati cumara cumar khilaafadiisii radia allaahu canhu ilaa laga gaaray xilliguu amiir noqday cumar faqaala lahu rajulun oo muuse oo xujaydii la jooga oo dadka u fadwoonaya le xajkiina cumro u bedeli kartaan bilaha cumrada bilaha xajka waad cumraysan kartaan tamatuc baa jira ayaa faqaala lahu nin baa afka dhegta u saaray wuxuu yidhi yaa abaa muusa ow yaa cabdallaahi ibnu qays labada waasaasage asage ruwaydaka tartiibi jooji ah, bacda futyaaka fataawadan aad sheegaysa dadka u sheegaysa qaar ka mida oo masaladan gaar ahaan bilaha xajka waa la cumraysan karaa iyo tamatuc baa jira arrintaa jooji fa innaka laa tadri ma ogid maa axdaa amiiru lmu'miniin amiiru lmu'miniin oo cumara radi allahu canhu wuxuu ku soo darisiiyey fii nusuki acmaasha xajka bacdaka adiga gadaasha iyo fataawidaadan gadaasheed ma ogideen cumar baa iskhilaafsantihiin fatwadii cumar uu xujayada siinaayey oo wuxuu cumar leeyahay ashhuru lxaj xajka horta fasqulxaji ila alcumra joojiya xilligii saxaabadae khaas ku ahayd ujeeddana laga lahaayo arrintaasi jaahiliyada la rabay in la baabi'iyo ta labaadna cumradan alcumratu atamatucu bilcumrati ila alxaji arrintaana wuxuu leeyahay waa mafduul waa laga fadli badan yahay isagaiyo cuhmaan binu cafaan iyo saasay qabeen ujeeddaday lahaayeenna waxay ahayd siyaasa kale oo sharci ah ayay wateen oo ah beydkan ilaahay inuuna mar walbaba ahaado macmuur mid la camiraayo oo beytku beydku fii zamanin min alazmaan mahjuura xilli ka mida zamanka mid laga hajiray oo markaa qofku muslimiintu marra ay safar cumro u imaadaan marra safar xaj ay ciddooda iyo reerkooda iyo waddankooda uga imaadaan saa la isku dabamaro laakiin qofku hadduuba jimlaysto oo halkaas safara cumro intuu la yimaado kusii suga xilliga hajka haddana xaj uu la imaado hal safar buu cumre iyo xajba la imaaday beydkii iyo kacbadii marka waxay noqotay dadkeedii inuu yaraado taasuu marka cumar radia allahu canhu iyo cumaan ayay qabeen iyo masale kaleo ayadana arrimo kaleo imaan doona oo ay ka mid tahay in dadku iyagoo iska tamatucaayo oo raaxaysanayo uun la dhihin birri carafaa la aadaayo waa la bixi ayagoo haweenkooda la macaamilay masaladii ay saxaabada qaar ka hadli jireen nabigana uu ka shaafiyey ayuu weli cumar radia allahu canhu ijtihaadaya ayib radia allahu canhu arda marka cumar baa ku khilaafsana jooji buu yidhi faqaala markaasuu abuu muusa wuxuu yidhi yaa ayuhannaasu dadu <clears throat> man kunnaa qofkaan ahayn aftaynaahu kuwa u fudyooday futyaan fudyo qofkaan masaa'iluuna weyddiiye oga jawaabno xajka ku saabsanow falyata'id ha tartiibsado yatamahal ha tartiibsado oo arrintii aan fatwooday dib ha u dhigto yuuna dhaqangelin fa ina amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii muslimiintao dhanba madaxweynaha u ahaa cumara qaadimun calaykum wuu inii soo geli doonaa asaga hadhow khudbayn doona khudbadiisii iyo fataawidiisi iyo tayna inay iskhilaaftana lama rabo oo fataawaadka waa inay muwaxad yihiin <clears throat> oon caamada la wareerinin marka waxaana looga dambaynayaa arrimaha madaxda looga dambaynayaa dadka madaxda muslimiinka muslimiinta ah ee ilaahay uu siiyey hoggaan diineed iyo mid maamul uu iskugu daray dadka ayaga ah ayaa looga dambayn si fawba ayna u imaanin iyo khilaaf ayagaa fataawidii iyo cilmigiina wada madaxnimadii iyo mas-uuliyaddii kala dambayntiina hagaaya ummadda marka ka dambeeya hadhow yaa iskudhac imaanine waxaasoo dhan wuxuu ilaalinayaa midnimada iyo muxuu ahaa iskuduubnida ee khilaafka oo laga fogaado ayay ka dhigan tahay cumar fataawadiisaasna muctabar bay dhinac ka noqon kartaa xataa hadday naskii caadigaha ah ay khilaafsan tahay waxaa dhici karta inuu inzaalka tanziilu nusuusi cala alaxdaai waalwaqaa'ic meesha la dejinaya naska wuxuu u baahan yahay xigmo iyo siyaasa sharciya iyo xaalado gaarahoo ay madaxdu fiirin karaan baa jira oo rucaatu naas aynan inta badan ku baraarugi karin oo ay ka mid tahay beytka inuu mar walba camiraadiya arrimahaasi uu rabo inay masaajidkaasi iyo xaramka iyo caasimadda muqadisada ay tahay mamuuraah bikulli naaxiya dhinac walbaba ujeedadaasa markaa isagaa looga dambaynaya qaala faqadima cumaru radia allahu canhu cumar baa soo galay fadakartu dalika lahu abu muusa wuxuu leeyahy arrinkii baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi innakum haddaan qaadanayno bikitaabiillaahi oo cumarow maxaad cumro halagu tamatuca u diiday xajkii in cumro loo bedelo faskuxaj ee cumr maxuu diiday wuxuu yidhi innaahud bikitaab illaah qur-aanka haddaan ku kala baxayno oon qaadanayno fa inna kitaaballahi ilahay kitaabkiisa yaamuru wuxuuna amrayaa bitamaam wax la galay in la dhammaystiro oo atimuu alxaja waalcumra buu ilahay leeyahay dhaxda ku kala gooyaya oo mid kale u wareejiya ma laha fadakartu wainaahud bisunnati rasuuli illaah haddaan rasuulka sunnadiisa qaadanaynana sala allah caleh wasalam fa ina rasuula allahi sala allah alay slm nabigu lam yaxila ma xalaaloobin xataa balaqa alhadyu ilaa hadyadii uu waday ay ka gaadhay maxillahu meesheedii iyo maxalkeedii iyo halkii lagu xalaaloobaaye xaramka ay ahayd jamratu caqaba agteeda iyo manxarkii yowm alcaashir maalinta tobnaad markaasuu nabigu xalaaloobay calayhi salaam xajkiisa cumro uma bedelin labada masale markaa waa ijtihaadaatu cumar radia allahu canhu labadan daliilba nas kuma aha masalada yacanii waxaa ujeedaa kuma aha xagga ila nasku wuxuu qaybsamaa laba dhinac baa laga fiiriyaa dilaaladiisa marka laga hadlaayo agga marka laga marka hore waa in waxaa la fiirinayaa dhinaca dhinaca dalaalada iyo waxa uu ku tusaayo iyo xagga hubuudka sugnaanshaha naska sideeda markaa daliil aad rabto inaad ku camal fasho laba dhinac baad horta ka fiirin kow hubuutu nasi naska inuu yahay nas sugan oo haabit ah ama qur'aanka kariimka ahaa oo ah mutawaatir ama axaadiistii nabiga saxiixadee taabitada aheyd iyo mutawaatiradii axad waxay noqotaba dhinaca kale laga firinaayo ee istimbaadaadka fuqahada iyo khilaafaadka fuqahada iyo ijtihaadaadka fuqahada lagu kala baxay waa xagga dalaalada dalaalatu nas wey naskan ayaga aayadda haba ahaado xadiidka saxiixana ha ahaadee meesha loo soo deliishanayo ayay culammadu ka niqaashaanoo waana arrin u ah macnaha masaaq lilijtihaad ijtihaadka way ku bannaan tahay masaa'isha xagga dalaalada marka cumar radia allahu canhu aayaddan waa atimu alxaja waalcumra uu leeyahay iyo saxaabadu arrinka ay sameeyeen iskama hor imaanayaan qofkan xajkiisa cumro u bedelay cumra taama horta la yimid wcumra way soo gashay haddana hadhow markii yowmu tarwiil la gaaro xaj taamo haddana xajin doonaa marka waa atimu walcumra ma khilaafsana midda koobaad wey midda labaad ee ina rasuula اllahi sal slam lam yaxila maxalalu xata yabluqa alhadyu maxila nabiga ilaa uu xoolihiis ka gowraca hadiyadda ma xalaaloominna oo xajkiisa cumro u badilina waxaa diiday waa soo sheegnay waa kii nabiga alay law istaqbaltu min amri mistadbartu lama suqtu lhadya uu lahaa hadyadaasaa diiday inuu nabiga xalaaloobo calayh salaatu wasalaam waqtiga ka hor saxaabadii buu laakiin qowlkiisaoo sariixa weliba ku adkeeyey weliba markay khilaafe yar istaageen oo yar maageen waa kii nabiga carooday calayhi salaatu wasalaam caaishana ay tihi man aqdabaka aqdabahu allah marka nabiga calayh salaam qowlkiisii weeye oo sariixa xajka in cumro loo bedeli karo iyo alcumratu fii ashhur اlxaji saa darteed labadaba haabitun fii kitaabi illahi wa sunnati rasuuli bay ku sugan tahay وxadaثnah cubaydاللahi بن mعaadin qال xadaثna abi xadaثna شhucبة xadaثna hada الإsناad نaxوه وxadaثna mحamed بن مثنى qال xadaثna cabdالرaحman yعni iبن mahdiy qال xadaثna سufyaan can qaysi can طاriq بن شihaab can abi muسى radي الlah canهu qaal qadimtu calى rasuuli الlah nabiga عalaيه السلام baan u soo galay wahuwa munuuqin balbadxaa asagoo badxa jooga meel diiduwa la yihahdo nabiga degay faqaala bima ahlalta maxaa soo niyootay qaala qultu waxaan ahlaltu waxaan xarmadoo niyooday biihlaali nabiyi ka ihlaali nabiy nabiga calai salam xarmashadiisaoo kale umaan iska idhi qaala wuxuu yidhi hal suqta min hadyin waa yahay hadye ma wadaa berigaasla jaanqaadi karra in kale hadye ma wadaa adigu qultu laa maya halkaasuu ku haray qaala wuxuu yidhi faduf bilbeyti kacbada intaad dawaafto wa bisafaa walmarwatina sacyiga aad la timaado uma xilla xalaalow kamanaas dadka kale raac baa layidhi faduftu waan dawaafay bilbeyti wa bisafaa walmarwatana waan sacyi uma aataytu imra'atan haweeney min qowmin qoomkayga ah ayaa intaan u imaadaybay famashadatnii ii shallaysay waqasalat ra'sii madaxa ii dhaqday fakuntu ufti nnaasa buu le abu muusa dadkan u fadwoon jiray bidalika fasxu alxaji ila alcumra in xajkii cumro loo bedeli karo waxaana ku jirta meesha oo ka dhalanaysa alcumratu fii ashhur alxaji in bilaha xajka la cumraysan karo fii imaarati abi bakar abubakar imaaradiisii labadii saro xajkii soo galay soo maray ayaa dadka u fadwoon jiray u sheegi jiray wa imaarati cumara cumar madaxnimadiisii intii hore fa innii aniga oo laqaa'imun taagan bilmawsim xujayru meelaha ay istaagaa iskugu imaadeen mawsimulxajka ah meelaha laiskugu imaado mina musdalifa carafa mawaasimta xujayra id jaa'anii rajulu nin baa iyimi faqaala wuxuu yidhi innaka laa tadri ma ogid maa axdaa wuxuu soo darisiiyey amiiru lmu'miniin fii sha'ni nusuki xajka acmaashiisa eh, jooji buu yidhi fatwadan jooji masaaisha aad hawsi geli faqultu waxaan idhi ayuha annaas dadow man kunaa aftaynaahu ninkaan u fadli bishayin wax falyatayid ha tartiibsado ha ta'niyo oo ha gaabsado fa haada amiirulmuminiin amiiruulmu'miniin cumar baa kana qaadimun calaykum idii soo gelaya fiihi asaga uun fa'tabuu kaga dayda xajka oo asaga uun raaca khilaaf buu diidan yahay falamaa qadima markuu soo galay cumar qultu waxaan ku idhi buu leey yaa amiira almu'miniin amiiruulmu'miniinow maa haada aladii axdadta waama waxaad ku soo darraysiisay fii shaani nusuki acmaasha xajka iyo nusuga xajka fii masalati alcumra fii ashhur lxaji iyo arrimahaas falama qadima maxaa kusoo dartay qaala wuxuu yidhi ina akhud bikitaabi illaah qur-aanka haddaan ku kala baxayno faina allaha caza wajal ilaahi qaala waa kale waatimu alxaja waalcumra lilaahi wain naakhud bisunati nabiyina calayhi asalaatu wasalaam haddaan sunnada nabiga qaadanaynana faina anabiya sala allah aleh wasalam lam yaxila ma xala lahum xata naxara alhadya ilaa uu hadyadii ka gowracay halkaasaa marka dalaaladii baa la isku hayaa laakiin ijtihaadaadka cumar radia allahu canhu weeye laakiin naskii iyo xadiii saxiixa ah iyo aqaawiishii culummada iyo saxaabada jamhuurtoodii kaasaaba raajixa kaasaa raajixa cumarna ijtihaadkiisa radia allahu canhu marjuux weeyaan waxadaanii isxaaq bnu mansuur wcabd bnu xumayd qaala waxay dheen akhbaranaa jacfar bnu cawn akhbaranaa abu xumaysin can qays bni muslim can taariq bni shihaabin can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu ahaa bacaanii kii idiray ila alyaman qaala fawaafaqtuhu nabiga waxaan soo gaaray fi lcaami aladii sanadkii xaja fiihi uu xajiyey ayaan soo waafaqay oon oogu imaaday maka faqaala lii rasuulu llahi baa wuxuu igu yidhi sala allahu alay wasalam yaa abaa muusa kayfa sidee baad qulta tidhi xiina goortii axramta aad soo niyoonaysay niyada maxaad soo niyootay qaala qultu waxaan labayka allow ku ajiibay ihlaalan xarmasho ka ihlaali nabiyi nabiga xarmashadiisa oo kale aan kugu ajiibay oo anna aan la tegayaa maka faqaala nabigu wuxuu yidhi hal suqta hadyan waa yahaye hadye ma wadaa haddaan aniga igu soo xawiisha xajkaadii faqultu waxaani laa maya qaala faanaliq ora soco oo faduf bilbeyti kacbada dawaaf wa bayna safaa safaya wa marwa marwana sacyigii la imow uma axillo xalaalow bacda taqsiir timaa marka gaabsata kadib wey uma saaqa xadiia bimili xadiidi shucbata wa sufyaan ayb qala xadana mxamed bn muana wmashaar qala ibn muana xadana mxamed bn jacfar xadana shucba an xakam can cumaarata bn xumayr can ibrahim bin abi musa can abi musa alashcari annahu kana yufti bilmutca mutca inay bannaanta oo cumro lagu tabatuco ilaa xajka laga gaaro xajkii laftirkiisa intii la fasaqo cumro loo bedeli karo arrintaa waa bannaantahay buu dhihi jiri faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi ruwaydaka tartiib tartiibtaa tartiibso bibacdi futyaaka fataawadaada qaarkood oo hadhow isku dhacyo khilaaf keeni kara fa innaka laa tadri ma ogid maa axdaa amiiru lmu'miniin cumar radia allaahu canhu wuxuu soo darasiiyey fi nusuki bacdu gadaal wuxuu ka keenay xataa laqiyahu bacdu waa la kulmay deen abu muusa la kulmay cumar fasa'alahu waa weydiiyey faqaala cumar wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogahay ana anabiya sala allah alay slam qad facalahu inuu sameeyey wa asxaabu asxaabtiisana ay sameeyeen ah, niqaashkii ay niqaasheen abu muusa iyo cumar wey inuu nabigu sidaa yeelay waan ogahay asxaabtiisana ay sameeyeen day nabiga ma wuxuu sameeyey fasxu alxaji ila alcumra waa maya ma cumro intuu ku tamatucay ila alxaji waa maya facalahu muxuu ka wadaa marka marka waa ilaaqu alficli cala alamri ilaaqu alficli cala alqawli waalamri weeyaan facalahudaas waxaa weeyaan ay amarahu bificli dalika arrinkaa in la sameeyo amray oo yidhi xajkiina cumro ku nasakha u badela dadkii cumraysteen ku taxallul cumradaadii haddaad hadyo wadin waan ogahay taa iyadaa buu yidhi wa asxaabu asxaabtiisana waa kuwii la amrayo waxaan hadyo wadin tamatuca la yidhi oo xajka uun yooma tarwiya isku diyaariya arrinkaa waan ogahay waayahay maxaad u leedahay yaamaan samayn wuxuu yidhi walaakin karihtu waxaa nacay an yadalluu inay dadku noqdaan muxrisiina kuwa aroosaya bihinna haweenka fil araaki cadayga iyo geedaha hoostooda iyo meelaha teendhooyinka iyo taabuuga ay ku dhisteen xujayda inay haweenkooda tamatuc baan samaynay oo waan xalaalownay intay dhahaan halkaa lagu arooso gabdhihii ayaan ka baqayaa uma kadib yaruuxuuna ay carraabaan ama ay dhaqaaqaan oy tagaan xagga iyo mina maalinta yowmu tarwiya filxaji xajka ay dhaqaaqaan taqduru xaalay ay da'ayso ru'uusuhum madaxooda uu da'ayo madaxooda intay ka qabaysteen haweenkii biyo ka da'aaya tarfiih iyo iyo raaxa ku eego ku jira inay mino u baxaan baan diidanahay iyagoo shuctan qubran ah oo sidii waddankooga imaadeen inay camalka saa oola imaadaan hadhow ninkii cumro gaara rabana safar kale u yimaado ayaan rabay buu le ujeeddadaasaa lahaa tanna waxaa la dhaha qiyaas weeyaan laakiin qiyaaskan muqaabilu nas wey nas waa meesha yaalla ijtihaaraatu cumar radi allahu canhu wa ardaah asaguna lahu ajruhu ajirkiisuu leeyahay waa imaam cadiima oo min fuqahaa'i saxaaba buu ka mid yahay wasaada min saadaatihim radia allahu canhu wa ardaah laakiin saxaabadii kalaa ku khilaaftay falaysa bixuja qowlu saxaabi marka la leeyahy waa xujaaba waxaa shardi ah inuuna saxaabi kala khilaafin famaa baaluka ida kaana nasu fii muqaabili dalik nas hadduu ka soo horjeeda ka waran laakiin waa ijtihaad ma aha arrintu khayr unbay doonayeen iyo wanaag unbay doonayeen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ujeeddadooda waa uun tadbiiqu shareeca iyo hadyigii nabiga in la raadiyo iyo in maqaasida shareecada la ilaaliyo ujeeddadaasay wada lahaayeen dhammaantoodba baabun jawaazi tamatuci wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina